بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل الذي يطهر كظاهر كنقنيا oo min النجاسaaت نiجaasooyinka ihi ثaلaaثaة waa saddex kow alkhamru waa khamrada idaa takhalalad markay khal noqoto binafsihaa nafteeda un ay khal u noqoto wa jildulmeytati bakhtiga haragiisa weeyaan idaa dubiqa marka la megdiyo ama la xoodhiyo wamaanka weeyaan saara noqda xayawaana noole ka noqda weeyaan faslun annajaasaatu najaasooyinku halaaثun saddex weeyaan muqalladatun mid la adkeeyey wa mukhafafatun mid la fudaydiyey wa mutawasitatun iyo mid dhexdhexaada almuqalladatu ta la adkeeyey najaasatlkelbi waa ayga najaasadiisa walkhinsiir iyo doofaarka wa farci axadihimaa iyo midkood wixii ka beerma walmukhafafatu ta la fudaydiyeyna bowlu sabiyi waa ilmaha yar kaadidiisa alladii kaasoo lam yadcam anquudan kayro labani caana kayrkood walam yabluq aan gaadhin alxawlayni laba sanana aan gaadhin walmutawasidatu mutawasidaduna saa'iru najaasaad waa nijaasooyinka soo hadhay oo dhan faslun almuqalladatu muqalladada tadhuru daahir bay noqon bisabci khasalaatin toddoba maydhi oo bacda isaalati caynihaa caynteeda intii la zuuliyey ka dambaysa oo ixdaahunna midkood bituraabin ciid ay wadato ama ciid ay ku sugan tahay wاlmukhafafatu ta la fudaydiyeyna tadhuru daahir bay noqon birashilmaa'i biyo lagu rusheeyo calayhaa dusheeda maca alkhalabati kii laga qaalib yeelo wa isaalati caynihaa caynteedana la zuuliyo wاlmutawasidatu ta dhexdhexaadka tanqasima waxay u qaybsami calaa qismayni laba qaybood cayniyatu midi waa cayniyo oo laxaadka ayaa arkaya ama dareemaya wa xukmiyatun iyo mid xukmiye ah alcayniyatu cayniyadu allatii ta weeyaan lahaa uu u sugnaaday lownun midab iyo wa riixun ur iyo wa dacmun dhadhan falaa budda waxaa lagama maarmaana min isaalati lownihaa midabkeega zuulintiisa wa riixihaa urteeda zuulinteeda wa dacmihaa dhadhankeega zuulinteeda waalxukmiyatu xukmiyaduna allatii ta weeyaan laa lowna midabuuna u sugnayn walaa riixa urna ayna u sugnayn walaa dacma dhadhanna lahaa iyada uuna u sugnayn yakfiika waxaa kugu filan jaryulmaa'i biyaha oo lagu dareeriyo calayhaa dusheeda faslun aqalulxaydi xaydka inta ugu yari yowmun waa maalin iyo waleylatun habeen wa qaalibuhu qaalibkiisuna situn waa lix aw sabcun ama waa toddoba wa agaruhu intiisa ugu badanina khamsata cashara yowman waa shan iyo toban dharaarood oo bilayaaliha habeenadoodii wata aqalu uhri uhriga inta ugu yar xaydatayni labada xayd u dhaxeeya khamsata cashara yowman waa shan iyo toban dharaarood wa qaalibuhu intiisa ugu badanina arbacatun wacishruuna yowman waa afar iyo labaatan dharaarood ow alaaatun wacishruuna yowman ama saddex iyo toban dharaarood walaa xadda xadna liagarihi badankiisa uma sugna aqalu nifaasi nifaaska inta ugu yari majatun waa tufid ama dhibic waqaalibuhu qaalibkiisuna arbacuuna yowman waa afartan maalmood wa agaruhu weydankiisuna situuna yowman waa lixdan maalmood culima waxaynu ku soo jirnay ahaaradii ayaynu ku soo jirnay ahaaradii salaada loo dahaaro qaadanayey ayaynu ku soo jirnu sheekhu doonayay inuu inaga inoo sharxo maanta waxaynu maraynaa haddaba cashirkeennan nijaasooyinka oo ka ugu dambeeya kitaabu dahaaro ah annajaasaad oo gebagebadii dahaarada ah ayuu sheekhu marayaa haddaba nijaasooyinka siday u daahirmaan waa laba dariiqun wax istixaalo ayuu ku daahirmaa isagoo xaaladii intuu ka tago xaalad kale isku bedela alistiaala baa la odhanaya waa isbedel xaalad uu ka guuro xaalad kale uu u guuro haadihi اlistiaala tajcaluhaa daahira waxna maydhi buu ku daahirsamaa la maydho ayuu ku daahirsamaya si kale haddaynu u dhigno ashyaadu waa saddex shay daahira iyo shay nijaas ah iyo shay mutanajisah saddexdaasaa loo qaybiyaa maxaynu nidhi ashyaada waa shay daahira waa sida dharkan aynu xidhannahay oo kale waa daahir iyo shay nijaas ah kaadida iyo saxarada oo kale iyo shay mutanajis ah mutanajisku waxa weeye shayga asalkiisuna aan nijaaso ahayn nijaasana ay martay iminka maradaadan hadday kaadi marto dee nijaas ma aha haddaad aragto qofle maradaasi waa nijaas wuu iska ilaaqay waa mutanajis way nijaasowday inuu yidha waa mare nijaasa martay inuu yidhaha weeyaan nijaasadu waa xaarka iyo kaadida iyo kuwa iyagoaan maydha aqbalaynin xaar yar baan maydhaynaayo daahir inoo noqon miyaynu odhan ama kaadi baynu maydhaynaayo daahir inoo noqon miyaynu odhan waa maya shayadu waa saddexdaa waa daahir iyo nijaas iyo mutanajis mutanajisku maydhi la maydho ayuu daahir ku noqdaa nijaasaduna saddex jeeroo qura ayay daahir noqotaa saddex jeeroo qura inkastooy culimmada qaarkood masaa'il kale ku soo dareen oo saddexdaa dheeraad ka ah oo biyayaashan bulaacadahan la bedele istixaalada lagu sameeye dib loo warshadeeye la filtargareeyo ay ka mid yihiin waxaa laakiin nijaasada tooska ah ee daahirka u noqotay aynu ka dhigaynaa saddex qodob khamro khal noqotay waa daahir khamradu waa nijaas baynu nidhi intay khamro tahay haddaba hadday khamradu keligeed ay daahir iska noqoto oo ay isbedesho oo ay shaygii khamrada ahaa khamranimadii ay ka tagtay khal isku bedesho waa nijaas baynu odhani mise waa daahir baynu odhan waa daahir baynu odhanaynaa nijaasanimadii way ka tagtay waxaynu eegaynaa wa inagii qiyaaska dhiganaynay e horta khamrada maxaa nijaasnimada ugu wacan takhmiirka iyo waalidda ay dadka waalayso haddaba hadday waalidii meesha ka baxday oo khal ay noqotay sharaab caadiya ay noqotay oo cuntada lagu darsanayo ma u malaynaynaa marka in nijaasadii ay joogeyso waxaa jira qaaciide aynu fiqigiiyo aynu ku aynu qaacide aan arki doonno ayaa jirto odhanaysa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman xukunka wuxuu daba wareegaa ciladda haddii ciladani ay cilad jirto tahay xukunkiina meesha wuu iman haddii ciladii cilad maqan ay tahay xukunkiina wuu maqnaanaya haddaba khamrada haddii khamranimadii ay joogto nijaasadii way joogtaa waa madhabku siduu qabo madhabku siduu qabo weeye culimo khamradu inay nijaas tahay oo khamranimadan intay tahay ay nijaas noqonayso haddaba haddii takhmiirkii meesha uu ka baxo khamranimadii hadduu ka baxo nijaasnimadiina meesha way ka bixi waxaanay culimmadu u deliishadeen khamradu inay iyadoo nijaasahay daahir noqonayso xadiidka muslimka ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu lahaa nicma alidaamu alkhal khalku waa iidaan iyo wax wax lagu darsado waxa ugu wanaagsan weeyi kaasi waa qodobkeenna koobaad waa khamradiioo isku bedeshay maxay isku bedeshay khal bay isku bedeshay waana binafsihaa shardi baa ku xidhan oo binafsihaa weey inay iyaduni khalowdo laakiin iyadoo cadeed taalla haddaad cadeedda ka qaadood hadh keenta ka warran oo ficilka ay ku bedelanto ama iyadoo hadh taalla haddaad cadeed geyso ka warran ama iyadoo caadi haddaad talaagad dhex dhigtood ka warran ad laydh ku furto ood qaboojiso khal ay noqoto waa bificli faacilin binafsihaa ma aha markaa waa bificli faacilin adigu ma aha inaad ficil ad leedahay ama waxbaabad ku dartayba shay caadiyaad ku dartay walow dhagaxna ha ahaadee caraba ha noqda hadduu doono caruunbaad qaadayoo gadhkunbaad khamradii halkaa taalay u gelisay khamradii khamranimadiiba weydiisay oo iska degtay uun khal uunbay noqotay khamradan ninka ware marka hore miiray muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado timir ha laga miiro cinab ha laga miiro shici shaciir ha laga miiro qaradka loo miiray khamrada markeega hore qarad saxa ha ahaado ama midan sax ahayn ha ahaado looma kala qaadayo haddii khamradan markeega hore casiirka la samaysanayey aan looguba talagelin eh, eh, khalnimo loo ujeeddadu ay tahay iyo haddaad ujeeddada horeba ay ahayd khamranimo ay ahayd waxba lama eegayo ujeeddada hore iyo cidda ficilka samaysay waxaa la eegayaa unan iyadu iska khalowdo kol hadday khalowdo xadiidkaa muslimka ku qoranna nebigu khalka ammaanay khalkuna sidiisaba khamro degtay uu yahay sidee baa kolkaa loo ammaani karaa khalkii haddaan la odhan waa daahir waa aahir in khamradii oo aahir noqotay weeyaan waa qodobkeena koobaad qodobka labaadna waa neefku shaygu markuu baktiyo ama ha ahaado shay markii horeba xalaal ahaayo hilibkiisa la cunayey xoolaheenniioo baktiyey ka soo qaad ama libaax baktiyeyba ka soo qaad waxaan markiisa horeba hilibkiisa la cunaynin ka soo qaad shaygu hadduu baktiyo haragiisuna nijaas buu noqonaya haddaba haddii la xoodhiyo ama la megdiyo waa la xoodhiyey ama waa la megdiyey si maxaanku idhaha dhogortii iyo maxaa hilibkii iyo waxyaabihii oo dhani ay uga tagaan oo haddii haraggaa biyo lagu rido ur uuna u samayn karaynin ama una u qurhmaynin haraggii baa la xoodhiyey haraggaa haddii la xoodhiyo isna daahir buu iska noqoni waxaa loo deliishanayaa xadiidka muslimka ku qoran ee cabdullaahi bnu cabbaas uu soo saaray radia allaahu tacaala canhu wuxuu rasuulku ku yidhi idaa dubiga اihaabu faqad ahura haddii haragga la debqiyo la megdiyo daahir buu noqonayaa waa daahirba haragga haddii la megdiyo faqad ahura dahuradaasay culimmadu isku yar qabteen faniga oo dahuradaasi waa mutanajis baa looga jeedaa bay gaadhsiiyeen xadulmutanajis wey madhabka waa daahirad ku tukanaysiduun ma aha waa xadulmutanajis oo biyaa maydhi karaya markaa saasaa loo jeedaa mas'alada labaadna waa haraggaa la megdinayo oo xadiidkaa muslimka ku qoran loo daliishaday kaa weeye mas'aladeenna saddexaad oo waxa istixaalada ku daahiroobayaah waa xaar yaroo halkaa yaala unbaa dixiri noqday xaarkii halkaa yaalay muxuu isku bedelay dixiri yar unbuu noqday dixiri yaroo waxaa la arkay un xaarkii dhex gurguuranaya xaarku xaar buu ahaayoo lama maydhi karaynin dixirigu laakiin waa shay nool oo ilaahay abuuray dee muxuu noqday marka hadda xirigii xaarkii muxuu noqday shay mutanajisuu noqday daahir mutanajisa wey waa shay in la maydho aqbalaya wuu aqbalaya in la maydho hadda de xirigaa xaarka ka soo dhex baxay haddii biyo lagu maydho jeebka lagu qaato dee mushkilad ma leh kii hadda xirigii yaraa xaarka ka soo nijaasada yar noqdeen haddoo jeebka ku sitay iska tuka doonto waxa wax mushkilada ma leh haddaad bacyar ku ururiso isagoo bacyar kuugu jira jeebka aad ku ridato waxba mushkilad ma leh hadda xaarka haddaad qaadan lahayd ood jeebka ku ridan lahayd lama ogolaadeen wayna dhacdaay hadda la socda wayna dhacdaa nin xaar sitoo tukanaya oo <laughs> jeebka ku sitoo tukanaya hala yaabina haddii iminka shaybaana tagto dhakhtarku uu kuu diro saxaro oo quraaradeedii yarayd uu kuu dhiibo oo saxaradii ama kaadidii intaad soo qaadato adoo sita ay salaadu ku qabato dad badan baa isilaawaya muxuu sitaa laakiin dee saxaruu sitaa jeebkuu ku sitaayo waa kan uu ku tukanaya hadduu doono wuu isilaaway kolkaa haddii dixiri aad sidato mushkilad male ood yaro maydhay dee wax mushkiladii kuma jiro waa xaarkii ood noqday wey haddaba mas'aladaasina waxa weye shay nijaas ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala xayawaan u bedelay oo kadibna noqday mutanajis biyo u baahan mutanajis biyo u baahan ayuu noqday ila noolow ba isku bedelaye inkastoo culimmada madhabka qaarkood mas'aladaa saddexaad ay ka doodeen oo waxay yidhaahdeen wardi yar ee saxarada ku dhex jiraa talow ma saxaradii od xiri noqotayba mise waa shay ilaahay halkaa ku abuuray saxarada ku dhex abuuray miyaan la odhan karaynin war maba aha xaarkii oo dixiri isku bedelay eh, waa ilaahay shay meeshun ku abuuray oo kolkaa maba aha nijaaso xayawaan noqotayba ma aha waa xayawaan nijaaso lagu dhex abuuray war sidaaba maxaa noo diiday inaanu nidhaahno mas'aladaa fuqahada qaar ka mida ayaa doodaa ka keenay oo doodaa ka qaba bal aan eegna sheekeenu sidii dhigo faslun alladii ka yadhuru daahir noqonaya oo min anajaasaati nijaasooyinka ihi alaaatun waa saddex min anajaasaati ah baad odhanaysaa markaad macnaynayso min anajaasaati waxay bayaaminaysaa alladiigii alladii ka yadhuru daahir noqonaya oo min anajaasaati nijaasooyinkii ihi alaaatun waa saddex alkhamru waa khamradii idaa takhalalad markay khal noqoto binafsihaa nafteeda uun ay khal u noqoto haddaba hadday khamradu waxaad ku dartay ay khal u noqoto way ka baxaysaa daahir ma aha markaa wa jildulmeytati waa baktiga haragiisii idaa dubiqa marka la megdiyo ama la xooriyo waa masalada labaadna jildulmeyta wey baktiga haragiisa idaa dubia marka la megdiyo xadiidkaa muslimka ku qoran idaa dubia alihaabu buu nebigu yidhi oo ereyga alihaab waa alfaadulcumuumkii usuululfiqiga aan ku dhigannay afartii qaybood mid ka mida ismi mufradoo al ismiga haddii al lagu daro al aljinsiya cumuum buu faa'iideynayey haddaba idaa dubia alihaabuda cumuum baa ku jiro oo hara kaste oo la megdiyo daahir inuu noqonayo ayuu sheegaya maroodiga haragiisa haddaynu soo megdino maroodi hara ka helno ama libaaxa haddaan hara ka helno ama bisada haddaan hara ka helno idaa dubiga alihaabu faqad ahura warna talo xikmadda ku jirtaa waa maxay dee waad goglan waad goglaniyo soomaalidu firaash kale mayna lahaan jirine saan wax la yidhaha bay ku seexan jireen in badanoo ka tirsani saantana waxaa laga samayn jiray xoolaha iyo libaaxa saan libaax laga sameeyey baa jiraysa haddaba saantaa libaaxa laga jeexday haddaadan megdinin saan yaroo libaax laga jeexay haddaadan megdinin maxay noqonaysaa waa saan libaax laga jeexay anu ku seexday saan libaax laga jeexay saan yaroo libaax ka samaysan ya waan ku seexday xaqiiqatan kolka saantaa yaree libaaxa laga sameeyey maalan haddii aynu a iyadoo la megdinin aad ku seexato uu roobkugu da-o balka waran maxay noqonaysaa nijaas bay noqonaysaa waa nijaas laakiin haddii la megdiyo bal ka waran saanta haddii la megdiyo dee waxaway nijaasnimadii way ka baxday idaa dubika alihaabu faqad ahura bay kuusoo gelaysaa faqad ahura culimada qaarkood waxayba gaadhsiinayaanba cumuumkaa sidaa un ha loogu daayo laakiin madhabku wuxuu ka saaray cumuumkaa doofaarka iyo eyga iyo waxa ka beerma nijaasadaa muqalladada ah haragoogu sinaba kuma daahirsamo haddaan aydan wada qaqabsanno oo nidhahno halainoo gowraco harag baynu ka samaynaye ama haragga aynu kala baxno wax dee lagu tukado aynu ka dhigano masaajida miyiga ee wada boodhka aanu dirno haddaynu nidhaa madhabku ma ogola war mgdi megdintooda wax alla wax ku suurtageli ma jirto baa lagu leeyahay wajildulmaytati meydka haragiisii ayaa isna daahir noqonaya wajildulmaytati weeyi meydka haragiisii idaa dubiqa marka la megdiyo waa marka la megdiyo waa qodobkeena labaad ka saddexaad maa saara xayawaanan halkaa maa saara xayawaanan uu yidhi wamaabaa fiicnaan lahayd wow maynoo qorayaa waa sax wey wamaa iyo ka saara ka noqday xayawaanan noole nijaasadu hadday noole noqoto iyaduna daahir bay noqotay haddaba saddexdan shay maxaa dahiray maxaa maxaa ka dhigay daahirka istixaala alstiaala istixaaladu waa maxay istixaaladu waxa weeye inqilaabu shayi min sifatin ilaa sifatin ukhraa maca baqaa'ihi bixaalihi eg inqilaabu shayi waa shaygu inuu ka tago kaka wareego min sifatin sifo ayuu ka wareegey ilaa sifatin ukhraa buuna u wareegay sifo kale hadduu shaygu xaalad ka wareego xaalad kale u wareego uu isbedelu siduu ahaan jiray iska bedelu si kale noqdo oo magiciisi isbedelo halkuu khamre ka ahaa khal uu ka noqdo halkuu khamre ka ahaa ayuu khal ka noqday ama halkii uu ka ahaa maxaanku idhaahdaa ihaab halkuu ka ahaa ayuu shani ka noqday ama qirba ka noqday ama wax magac kalaba qaatay dee wuu isbedeley baynu leenahay markaa wuu isbedeley istixaaladaa ayaa ku dhacday istixaaladaa ayaa kolkaa bedeshay oo shaygii magiciisiibaa isbedeley siduu ahaayo dhan baa isbedeley xukunkiisiina wuu raacayaa uun alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wacadaman halkaa ayaynu kaga baxnay culimo qodobkaa culimmadu haddaba kumayna gaabinin inta nijaasooyinka ee daahir noqota saddexdaa un kumayna gaabinin waxyaabo kale ragga qaarkood kusii dareen oo waxay idhaahdeen saddexdan sheekhu uu inoo sheegay wax dheeraadka ah ayaa jira oo looga qiyaasan kara bay yidhahdeen culimadu halkaa ayaynu kaga baxnay qaybtaa faslun annajaasaatu najaasooyinku halaaثun saddex weeyaan muqalladatun mid la adkeeyey wa mukhafafatun mid la fudaydiyey wa mutawasidatun mid dhexdhexaada sheekheennu nijaasooyinkii wuxuu u qeybiyey saddex qaybood ayuu u qaybiyey nijaasooyinkii nijaaso waa nijaaso muqallado ah aad baa loo adkeeyey nijaasana waa nijaaso mukhafafo ah waa mid la fudaydiyey oon cuslayn nijaasana waa nijaaso mutawasito ah oo dhexdhexaada saddexdaasuu nijaasadii sheekhu u qaybiyey almuqaladatu nijaasada muqaladada ihi najaasat lkelbi waa ayga nijaasadiisa ayga nijaasadiisa waa muqalada aad baa loo adkeeyey nijaasada ayga waxaynu ku ogaanay ayga nijaasadiisu inay muqalado tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid ku caddeeyey waa xadiidu abi hurayra wuxuu rasuulku leeyahay idaa waliqa alkelbu fii inaai axadikum falyuriqhu aygu hadduu afka geliyo midkiin weelkiisa oo wax ay ku jiraan ha daadiyo weelkaa waxa ku jira u nijaasoobay uma lyksilhu ha maydho sabca maraatin toddoba jeer toddoba jeer buu maydhayaa waxa ku jirana wuu daadin weelkaana toddoba jeer buu maydhi waa ay hadduu afka geliyo xadiidkaasi si toosa wuxuu caddeeyey aygu wuxuu afka geliyo in toddoba la maydhayo haddaba xikmadda ku jirta toddoba maydhigu ma xikmad waxa weeyaan aynu odhanayno waa tacabudiyo oo waa laynagu adoonsaday mise waxaynu leenahay toddobada jeer waxa loo maydhayaa waa linajaasatihi nijaase uu wato darteed maxaynu odhani nijaasadaas waaa toddobada jeer maydhigaa loo maydhay waxba sida maalikiyada odhan mayno waa daahiro waa tacabudiye e waxaynu odhanaynaa waa linajaasatihi aygu waa nijaas waxa uu afka geliyo ama uu taabto waxaa loo maydhayaa linajaasatihi xadiidku idaa weliqa buu tilmaamay hadduu afka geliyo ayuu tilmaamay afkuna waa waxyaabaha meelaha ugu dahaarada badan ayaa la yidhaahdaa ee ugu wanaagsan baa la yidhah waa la maydhaa waa laga warhayaa haddaba afku oo meelihii ugu qiimaha badnaa ihi haddii uu nijaas noqday dabadiina maxaynu u malaynaynaa jidhkii kalena maxaynu u malaynaynaa waa min baabi owlaa intii kalena inay nijaaso tahay oo afkaasaynu uga qiyaasanaynaa gebi ahaantiiba aygu wuxuu afka geliyo toddoba jeer baa la maydhi waxaa dhici karta labaatan jeer in la maydho aygu wuxuu afka geliyo labaatan jeer ilaayood maydho inuu daahir noqon waayaa laga yaabaa shee toddobada jeer waa tirada ugu yar ee laynaga rabo weeyaan laakiin tirada ugu badan maaha tirada ugu yaree laynaga rabaa aygani waa in toddoba jeer la maydho wuxuu afka geliyo wey waa aqal cadad weeyaan tirada ugu yar weeye say suurtagalu tahay in labaatan jeer la maydho aygu waxan uu nijaaseeyey hadday wax ka dul muuqdaan ama xaarkiisiiba uu meesha ka sii muuqdo intuu xaarkaasi go-ayo lakuu tirin maayo saddex iyo toban jeer markaad maydho hadduu markii saddex iyo tobnaad ayga xaarkiisii uu meesha ka baxo de markii la zuuliyo nijaasada intay zuushay kadib ayaa toddobada lagu tirinaya ood odhanaysaa hadda ko iiga dhe hadda ko iiga dhe caynta intay meesha ka baxday kadib ayaad odhanaysaa hadda ko iiga dhe haddaba ayiga sidaa nebigu u sheegay uu yidhi toddoba jeer ha la maydho oo welibana ay midicii tahay iyo caro sidaasaa la samaynaya haddaba marka ciidda iyo carada laga dhigayo talow goorma ayay waa markee ma marka koobaadba ma marka labaadba ma marka u dambaysa markean ka dhigaynaa toddobadii goorma caro laga dhigi madhabku wuxuu qaatay marka koobaad iyo marka ugu dambaysa toona inaan laga dhigin marka madhabka marka koobaad iyo marka ugu dambaysa toona inaan laga dhigin inta dhexe ayay ku wanaagsan tahay lakin xataa ka koobaad ka u dambaysunba aada uga dadaalan idha ka u dambaysa yaan laga dhigin kolka yaan laga dhigin xikin xikmad ku jirta oo ay sheegeen ma jirtoon ahayn qofku marka ciid iyo biyo isku jira uu isku maydho markii u dambeysay wuxuu iska sii raaciyo u baahnaanaya iyagii ilan ciiddii iyo biyihii wada socotay baa jidhkii kaa dul nijaasadii way dhamaatay hadaad xataa marka u dambayse ka dhigto laakiin wax kaloo iska sii raacaysaad u baahnaanaysaa bay yidhahdeen waa in laga dhigo maxaanku idhahdaa mar adu dhexda ama bilowga ama meelaha la kale la geliyo nabiga waxaa ka sugan alayhi salaau wasalaam riwaayooyinka qaarkood inuu yihi ulaahuna bituraab ulaahuna bituraab marka koobaad baad ciyaad ciid iyo carada ku maydhi waa awal mara riwaayooyinka qaarkoodna waxaa rasuulka ka sugan inuu yihi wacafiruuhu athaaminata bituraab xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran wacafiruuhu athaaminata bituraab marka sideedaad ayaa la ciideynayaa waa rasuulka sal اlahu alيه wasalam riwaayooyin kaloo rasuulka ka sugan baa jirto ukraahuna odhanaya mid ka mida un madhabku haddaba ukraahunadaasuu qaatay daahuna afwan ixdaahuna buu qaatay ixdaahuna ixdaahuna haddii madhabku uu qaatay kelmadda ixdaahuna waa mid kamida middaana waxay yidhaahdeen wacafiruuhu haaminata bituraabta maahee waa ixdaahuna un hala qaato si aan markaa haddii anta u dambayso ka dhigno aan loogu baahanin waxyaabo kale wacafiruuhu athaaminata bituraab oo sawkaa xadiidkani toddobadiiba ka bediyey wacafiruuhu athaaminata marka sideedaad ayaad ciid ka dhigaysaa baa lagu yidhi ood ku barxaysaa ciid iyo waaba sideed buu madhab ayuu xadiidkani tilmaamaya bukhaarigi iyo muslimku sideeddaasi waxay ku soo baxaysaa markii toddobaad ee biyaha iyo carada lagu derayey haddii aad kala tiriso oo de labaduba waa muahi labadiiba muahir wey ciidiina waa muahir oo kaba haaganba iyadaa dahirta biyihiina waa muahir oo nijaasada waad ku maydhaaye haddaba labadan muahir ee isfuulay ee mar aynu ka wada dhignay inoo kala tiriya waxay noqonaysaa sideed bay noqonaysaa markaa dhinaca haddaynu ka eegno shareecadeenuna tirada ay xoogga u isticmaasho toddobada ayaa ka mid ah waa tirooyinka ugu badan sidaa nijaasada ayga toddoba aynu laynoo iskaga maydha ayaa kacbada markaa dawaafaysana maxay lagu yidhi toddoba dawaafkeega ka dhig safe iyo marwe dhexdoodana markaad cararaysa imise ka dhig baa lagu yidhi toddoba ka dhig baa lagu yidhi buuraha shaydaanka marka la tuurayo imise ka dhig baa lagu yidhi toddoba maalmihii adduunyadana ilaahay toddobuu ka dhigay faatixadii xataa ilaahay toddobuu ka dhigay kolka toddoba aayadood waxaynu ognahay toddobadu waa nambar aad iyo aad loo isticmaalo wey oo wakaa waynu aragnaa in aygiiba toddoba jeer iska maydh layna leeyahay halkaasi waa linajaasatihi baynu u qaadanay haddaba ayga waxa ka beerma ama ka dhasha ama ka farcama aygu wuxuu dhalaa dee waa ay uun aygu wuxuu dhalaa muxuu noqonayaa ay uun wey ama laba ay ha iska dhalaan ama ay iyo xoola ha iska dhalaan ama ay iyo bakayle ama ay iyo sakaara ha iska dhalaan ama ay iyo doofaar ha iska dhalaan ama ay iyo dad ha iska dhalaan waa aygu iyo waxaan aygu dhalay sawirku dooniba halahaado haddii laba ay intay isa saartaan ay inan yar dhalaan inankaa yari dee maxaynu odhanaynaa ama inan yar ay dhalaan maxaynu odhanaynaa waa xukunkii aygun baynu siinaynaa hadduu af soomaaliga barta ka warrama ilmihii yaraaye aygu dhale sida dadka lahaa ee gacmihii afkaba lahaayee sidan ahaa waa mas'ale ay ka hadleenoo hadduu inan yahay talow ma la guursan karaa bay yidhaahdeen hadduu inan yahay ma la guursan karaa ilan ilmaha yar waa ilmo yaroo ay eh, afkii unbu bartaye eh. eeg waxa weeye ma la guursan karaa inantaa hadduu inan yahayna hablaheenna ma siin karnaayo hablaheenna ma guursan karaa hadda diintaba hadduu barto ka warran bay yidhaahdeen wixina aygu iska dhalay diintaba hadduu barto bal ka warrama bay yidhahdeen ilan xukunkii ay unbaynu un siinaye halkaa madhabku khilaaf buu keenay waa macfi iyo warnagadaaya hadduu ku taabto iska maydhi mayside kaasi hadduu dadoo kale noqdo waxba yaan layska maydhin bay qaateen rag badani ee ha layska daayo haddaba ayga nijaasadiisa waxaa la haleeshiiyey doofaarka almuqalladatu najaasada muqalladada ah ee la adkeeyey najaasatlkelbi waa ayga nijaasadiisii walkhinziiri iyo doofaarka nijaasadiisa waxay culimmadu yidhaahdeen doofaarka markay ka hadlayeen liannahu aswa'u xaalan isagaa ayiga ka sii liita bay yidhaahdeen dhinacaad eegtaba doofaarka iyo ayiga isagaa ka sii liita waayo ayiga marunbaa la intifaacsadaa oo ayigu xoolahaagu ilaaliyaaba ay mucallamaa jira oo lagu uwaadhsado ama ay adiga ku ilaaliya aygu muslimiinta meelo badan buu ka shabahaaba sideed dhinac oo aygu uu muslimka ka shabaho ayaa jirta ama muslimkuba uu ayga ka shabaho imaam shaaibi markuu qiraaadka marayay waa kii lahaa waqad qiila kunka kalbi yuqsiihi ahluhu wamaa yatali fii nusxihi mutabadilan waqad qiila kunka kalbi war ayga meelo badan muslimiinay ka shabaha oo maxaa kamida daacadda aygu waa shay daacad ah hadduu ninkali higaajaysiiyo ama garaaco ma waxaad moodaysaa ayga haddaad maanta gaajaysiiso inuu iskaga kaa tegayo kioo gaajo bestiunba albaabka kuu fadhiyo adiga ku ilaalini kolka waxa wey qofka muslimkiihi dhaqano badan xagga sabirka iyo xagga ikhlaaska iyo daacadnimada iyo waxyaabo badan oo ayiga eh, uu dee daacad uu yahay baa jiro oo uu daacad u yahay qofkan leh qofka muslimka inuu kaga dayda uleeyahy doofaarku male waxaasoo dhan bay yidhaahdeen doofaar haddaba ku ilaalinaya ama doofaar kuu samraya ama doofaarad ku uwaadhsanaysid ma jiro maadaamayna jirin oo welianahu aswau xaalan saasay u yidhaahdeen welianahu aswau xaalan aswau xaalan kolka asagoo xaalan daliil kale oo doofaarka loo hayo oo jiraa horta ma jiro daliil kale oynu odhanayno doofaarka ayuu nijaasnimadiisa sidaa u caddeeyey oo kale ma jiro almuqalladatu waa najaasat lkelbi iyo walkhinziir iyo wa farci axadihimaa wixii ka farcamay ama ka beermay waxa ka beermaana nijaas unbuu noqonaya nijaasada muqalladadii wataa mukhafafadu waa ilmaha yar ee labada sane aan gaadhin naaska hooyadii ama caana waxaan ahaynna aan cabbin kaadidiisa ayaa la odhanaya waa nijaas mukhafafa nijaas mukhafafa kolka ilmaha yar baynu nidhiye inanka ah hadda inantu kuma jirto inantu hadday saaka dhalatay kaadideeda iyada la rushayn maayo waa la maydhi uun ciladu xadiidka nebiga calayhi salaau wasalaam wuxuu ahaa rasuulku wuxuu yidhi yundaxu bowl ulaam wayuwصل bowl jaariya xadiidka tirmidiga xadiiثu cali bn abi aalib radi alahu taعalى canhu waa yundaxu bowl اhulaam wiilka kaadidiisa waa la rushayn rushayntu biyun baa sidaa hooyadu ay uga daba rushayn halkaa oo kaga kaadshay laakiin inanta waa la iyo rushayntu waxay ku kala duwan yihiin maydhigu waa inay biyo ka dareeraan meeshan oo sidaa biyu ay uga yaacaan rushayntuna sidaasunbaa loogu yar rushaynaya dee rushayn waa la garanaya kolka horta kow waa inuu inan yahay ee una inan ahayn nijaasada mukafafada ihi o inan baa la rabaa inan lama rabo fuqahadu waxay idhaahdeen war maxaa inanka iyo inanta loo kala leexiyey hooyadu hadday mataanayso inan iyo inan wada dhasho inankana rushe inantana maydh taloo cilmiga ku jiraa waa maay hadda way wada dhasheen waaba mataano haddana kanna waa la maydhaya kanna waa la rushaynaya xikmad baa ku jirta lisharci cilalu laa yaclamuhu ila allah fuqahada qaarkood waanu fahmay bay idhahdeen xikmadda meesha ku jirta inanka iyo inanta nijaasadoodaa kala khatar ah inanta kaadideedu waa khatar inanka kaadidiisuna way sahlantao way fududahay bay yidhahdeen maxaa lagu ogaaday waxay ku kala qaangaadhaanbaa midna daahir a ah midna nijaasa inanku muxuu ku qaangaadhaa meni meniduna waa daahir inantu maxay ku qaangaadhaa xayd xaydkuna waa nijaas war kol haddii inanka iyo inantu wixii ay ku kala qaangaadhayeenba ilaahay uu kala duway oo midna uu daahir yahay midna uu nijaas yahay naga daaya bay yidhahdeen halkaasay culimadu la mareen o haddaba waa inuu inan yahay horta ee una inan noqonin laba waa inuu kaadi yahay ee yuuna saxaro noqonin inanka yar hadduu kugu xaaro waan rushaynaya lagaama aqbalayo dee xaarkiisii rushayn lama aqbalayo bowl buu ku soo arooray lafdiga xadiidku waa inuu bowl saddex ilmahaa yari waa inuu lam yadcam hayra laban waa inuu yahay lam yadcam hayra laban caana mooye wax kale inuu cabo lama ogola waa saddex afar walam yabluq alxawleyn afar sanana waa inuuna gaadhin afartaa shardi culima markaynu helo afartaa shardi markaynu helo ayaa la odhanayaa nijaasa mukhafafa ba halkan taala wlmukhafafatu nijaasada mukhafafadi ihi bowlu sabiyi ka yar kaadidiisa weeyaan alladii kaasoo lam yadcam anquudan ghayra labani caana kayrkood anquudan walam yabluq aan gaadhin alxawlayni laba sano aan gaadhin afartii shardiba halkana ka cad yihiin horta kow waa inuu bowl yahay xaarkii baa inaga baxay laba waa inuu sabi yahay sabiyadii baa inaga baxday saddex lam yadcam ghayra laban kii la siinayey cuntada cuntada la siinayey ee ama mashaari aynu nidhaahna ayaa la siiyaa ama wax kalaa la siiyaa aynu nidhaahna ayaa inaga baxay afar walam yabluq xawleyn haddaba ilmahaa yar nijaasadiisu waa nijaasa mukhafafa weeyi walmutawasidatu nijaasada mutawasidada ah ee dhexdhexaadki ihi saa'iru najaasaati nijaasooyinka soo hadhay oo dhan weeyi nijaasooyinka soo hadhay oo dhani waa nijaasooyin mutawasita la odhanayo mutawasita la odhan wixii soo hadhay o dhan sakayru najaasaat ta yar haddaba waa mutawasito ka yar saxaradiisuna ka yar saxaradiisuna waa mutawasito dadkii waaweynaa fadalaadkii ka imanayay hadduu yahay saxaro ama uu kaadi yahayna waa mutawasito nijaasooyinkii kaleo dhani mutawasitay noqonayaan nijaasa almutawasita wاlmutawasiطaةu nijaasada mutawasiطada la odhanayaa saa'iru najaasaati nijaasooyinkii soo hadhay oo dhan weeyi iyaga waa la maydhiye la odhan maayo ha la rusheeyo oo kaadida dadka weyni inay tahay tu la maydhayo la rushaynayn waxaa laga qaatay xadiidu abi hurayra oo bukhaarigu uu soo saaray wuxuu idhi nin acraabiya oo reemiyi ah ayaa masaajidka istaag kaadi la dhex galay kaadi buu meel ku qabtay waa masaajidkii uu ku sii daayey markuu kaadidii ku sii daayey ayay dadkii canaanteenay ninkii isku dayeen inay qabtaan nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam dacuuhu war iska daaya ha dhammaystee kadibna wahariiquu calaa bowlihi waxaad bowlkiisay ku shubtiin waadaan biyaa oo buuxda ku shuba waxaa laydiin soo diray buu rasuulku leeyahay idinkoo dadka diinta u fudaydinaya laakiin idinkoo dadka ku cuslaynaya laydinma soo dirin ninkii wuu yaabay waa ku yidhi ilaahw aniyo maxamed uu noo naxariiso cid kale ha u naxariisanin halkan rag baa laga hayaayo dee doonaya inay ninkan masaajidka kudhex kaajaya ay wax ka qabtaan nebiguna waa kan leha dhammaysta iska daayo oo meeshuun inoo maydha waad aragtaa rasuulka raxmadiisii iyo maxaanku idhaahdaa ayaa meesha kaaga muuqanaysa markaasuu ninkii adkaysan kari waaye yii aw raxmadaada aniyo maxamedun oo qura ayaan kaaga baryaya haddaba najaasada kaadidu inay tahay wax la maydhayo xadiidkaasaa si toosa inoogu taabtay medida iyo wedida in iyaguna ay tahay nijaaso la maydhayo mutawasitaa ah, oon la rushaynaynin horaynu u soo marnay oo xadiiu cali xadiidkii uu diranayey miqdaad ibnulaswad sow ma ahayn waa ki aynu ku soo marnay in la yidhi halka ay gaadho ayuu maydhayaa inta ay gaadho iyo intaa cawradunbuu maydhayaa baa la yidhi nijaasooyinku haddaynu dib usii sii tix raacno waxay wada noqonayaan sidaas oo kale wax wada mutawasito ah oo la maydhayo toddobadiina aan gaadhaynin rushayntiina aan lahayn walmutawasidatu nijaasada mutawasitadiihi saa'iru najaasaati nijaasooyinka soo hadhay oo dhan weeyi nijaasooyinkaa soo hadhay oo dhani waa wada mutawasito haddaba saddexdaasaynu nijaasadii u qaybinay mid muqallado ah iyo mid mukhafafo ah iyo mid mutawasito ah kayfiyadii ay u daahirmayeen waa sidee sidee loo daahirini saddexdaba muqalladada sidee loo daahirin mukhafafada sidee loo daahirin mutawasitadana sidee loo daahirin waa saddexda nijaaso kayfiyadoodiibuu sheekhu inoogu xijisiiyey fasal gaar ah ayuuna ka dhigay faslun almuqalladatu najaasada muqalladada loo yaqaan ama la adkeeyo tadhuru daahir bay noqon bisabci khasalaatin toddoba maydhi toddoba jeer markaad maydho ayay nijaasadii muqalladada ahayd ayay daahir noqoni waa ayga kaadidiisii ama saxaradiisii ama dhareerkiisii ama adoo qoyan baaba taabatay ama isagoo qoyan buuba ku taabtayba ama shay qoyan buuba dee taabtayba iyo doofaarka iyo wixii lamidka ahaa toddoba jeer waa inaynu maydhnaa laakiin aygu isagoo engegan hadduu ku taabto adna aad engegan tahay iska maydh toddoba jeer lagu odhan maayo gebagebaysiga fuqahada shaaficiyadu waxayba gaadhsiiyeen haddii ayga dhabarkiisa ciid ad ku dul aragto ayga dhabarkiisa ciid baa saaran ciidduna way engegan tahay ayga dhabarkiisuna wuu engegnaa ciiddana isagoo aygu kula joogayba kusoo daadatayba ka soo qaad oo waad hubtaaba inayna marnaba isku qoyin ciidda gacmahaaguna way engegan yihiin war iskaga gebagabayso caradaa yare ayga dhabarkiisa taalla iskaga gebagabayso gacmaha iskaga dullufo iskaga gebagabayso kolka ay la taabtaa kuma nijaasaynayo haddaadan adigu qoyanayn ama isagu qoyanayn oo dee ama labadiinuba aydaan qoyanayn labadiinuba haddaad engegan tihiin wax mushkilada uu kuu yeelanayaa ma jirto toddoba jeer baa la maydhayaa haddaba toddoba jeer ha la maydhaynu odhanayna aygu halku kaa taabto waxaad ka warantaabay culimmadu yidhaahdeen haddaba nin ay taabtay oo maydhanaya hadduu maydhigiisii kugu soo duulduulo ka waran maydhigiisii baa kugu soo duulduulay maydhigiisu hadduu kugu soo duulduulo marka koobaad maydhigiisu hadduu kugu duulo imisaa lagaa rabaa duulistaayar imisaa lagaa rabaa dee markii koobaad ninkani wuu soo maydha imisaa isaga udhina isaga inta udhiman uba hadna lagaa rabaa lix jeer baa lagaa rabaa markii shanaad hadduu kugu soo duulo imisaa lagaa rabaa markii shanaad ayaa kugu soo duulay maxaa lagaa rabaa laba jeer hadii isagoo caradii meesha mariyey ay kugu soo duusho eeg isagoo caradii ku shuboo cariya biyo raaciyey oo markii afraad buu ciiddii ku daray markii shanaadna wuu kugu soo duuray adi ciid iyo cara lagaaga baahan yahay cariya biyo ma lagaaga baahan yahay isaga hadda markii afraad ciiddii soo mariyey adigana markii shanaad buu kugu soo duulay bacda tacfiir bay kugu soo duuleen ma lagaaga baahan yahay caro lagaagama baahno caro waxaa wax lagaaga baahan yahay male meel kastoo haddaba ayga nijaasadiisu kaa marto toddoba jeer baa lagaaga baahan yahay oo ciid iyo cara mar kamida lagu darayo haddii aygu wah uu kugu yidhaa oo isha dhexdeeda dhareerkiisu kaaga dhaco isha dhexdeeda markuu cantaf iyo dhareeruu leeyahay kaa maro ayga dhareerkiisbaa isha kaa galay maxaad samayni markaa ambawba ku qaniinayba ishii waad maydhaysaa toddoba jeer maydh laakiin ciiddii ka waran ciiddii ka waran haddaad isha ciid ku shubto dee waabad beelibe war ilaahay wuu inoo naxariistaaye iska daayo oo waxba ha odhani isha gudaheyga caran ku shubaya lagaama rabo haddii aygu uu dhulkan ku kaajo oo la yidhaah ha maydho haddaba dhulkii maxaa la odhanaya dhulka marka la daahirinayo toddoba jeer ha maydho haye marna caraha laga dhiga miyaynu odhanayna waaba care macarad haddana sii carayn war taxsiilulxaasile meeshu carayba ahayde waxba ha sii caraynin sidaadanun toddoba jeer ugu shub oo biyihii ciiddii ay ku jirto haddii hilib ay laguu qariyo anigu waan arkay nin yidhi hilib ay baan isagu wuxuu yihi raggan la joogay baa cunay buu yidhi raggan la joogay ayaa laba nin baan arkay oo yidhi raggan la joogaa hilib ay cunay kolkaa hilib ay haddii laguu qariyo waa hudheel caadiyay ka cuneen hudheel hudheel baanu galnay oo anu boodhkan buu yidhi hudheelkaa waxaan ka helay buu yidhi inuu hilibkan lagu qalayo inuu ay ka mid yahay markaan boodhkii akhriyey baan anigu dib u fadhiistay buu yidhi dib markaan u fadhiistay ayaan shanaab xidhan soo qaatay buu yidhi raggii la socdayna waan iska daayey buu yidhi markaan iska daayeen miiskii la soo fadhiistay ayay faraxasheen markay waxoogaa wadeen ensidii buu yidhi ha wallaahi calooshoodii wuu gaadhay waxaan diidanayay buu yidhi inaan nimanka ku caayaan doonayaa bu wixii eyga cunay kolkaa ma doonayo inu nimanka waxu sheego waaan waxaan marka ansidii bu yidhi wallaahi calooshoodii wuu gaadhay oo dhowr wasladood ay dee dhowr jeer qaateen ayaan idhi bu hilibku soo dhadhamaya nala cun may baan idhi war nala cun may war si baan ahay anigu maanta iga daayey markii dambe ku yidhahda hilibku soo dhadhamaya baan ku yidhi wuu dhintay allah naxariista ninkii iga sheekeynay qisadaa markaasay yidhahdeen dee waa hilib caadiya markaasuu bal boodhkan akriya baan ku yidhi boodhka akriya halkaa ku qoran nimankii xanaaq horta way iska wada matajiyeen mid kastiba dhinac u matagula jeedsaday buu yidhi waxaan uga soconnaa markaa haddaad hilib ay laguu qariyo ood cunto garanay afkaagii inaad toddoba jeer maydhaysid dabadaadii ila saxarada soo baxaysaa waa hilib aye dabadaadii inteed maydhi intee in laeg baynu saxarada soo baxdaba aynu nidhaahnaa waa hilibkii ayga calooshaadii maxaa laga yeelayaa iyada laakiin afkaaga haddaad toddobada maydho saxarada soo baxda sidii saxarada sidii mutawasitada unbaad u maydhi nijaasada mutawasitada ah sideedii unbaad toddobadii jeer iyo ciidka dhigidii iyo wixii o dhan waa iska dayni waayo istixaala ku dhacday calooshu waa warshad wax warshadaynaysa oo istixaalo samaynaysa almuqalladatu nijaasada muqalladada ah tadhuru daahir bay noqon bisabci khasalaatin toddoba maydhi ayay daahir ku noqon oo bacda isaalati caynihaa caynteeda intii la zuuliyey kadib ah daahuna midkoodna bituraabin ciid ayuu ku sugnaanaya mid baa ciid wata daahuna bituraab mid baa ciid wata ka alla kaa doonto waad ka dhigi laakiin madhabku wuxuu qaatay kaa doonto waad ka dhigi kartaa laakiin waxay dhaahdeen kuwa dhexe ayay ku habboon tahay kioo kaad ka dhigtaaba uu sax noqonayo tacfiirkaa wlmukhafafatu najaasada mukhafafada la odhanayo hadda u fiirso muqaladadu sow bisabci khasalaatin ma aha sabculkhasalaadka goormaa la tirinaya waa bacda isaalati caynihaa buu ku yihi haddaba isaalatulcayn haddii saddex iyo toban jeer ay ku suuroobayso saddex iyo tobankaa lagu tirin maayo de waa labaatan jeerba maydh haddaad doonto almuqaladatu najaasada muqaladadi ihi tadhuru daahir bay noqon bisabci khasalaatin toddoba maydhi bay daahir ku noqon oo bacda isaalati cayniha caynteeda iyo muqaalkeega intii la zuuliyey kadiba todobada waxaa lagu tirinayaa uun bacda isaalati cayniha ixdaahunna midkoodna bituraabin ciid ayuu ku sugan yahay nijaasada muqalladadihi wataa wlmukhafafatu nijaasada mukhafafada ee la fudaydiyey tadhuru daahir bay noqon birashil maai biyo lagu rusheeyo calayhaa dusheeda maca alkhalabati tiyoo laga xoog badnaysiiyey biyuunbaa lagu rushayn waana laga xoog badnaysiiyin wa isaalati caynihaa caynteediina waa la zuulini muuqaalkeegana waa la zuulini biyahana waa lagu rushayn walmutawasidatu nijaasada mutawasidadii ihi tanqasimu waxay u qaybsami calaa qismayni laba qaybood nijaasadu hadday mutawasido tahay iyadoo laba loo qaybin cayniyatu mid cayniye ah cayniyada waxaa loo yaqaanaa ta ay ishu qabanayso ama maxaanku idhaahdaa carabku dhadhaminayo ama sanku urinayo taa ayaa cayniyo la yidhaahdaa ama saddexdoodaba laga wada helay ama mid kamida laga helay ama laba ka mida laga helay nijaasaduna waxay u xoog badan tahay baa la yidhi tay saddexdaba laga wada helay ayaa ugu khatarsan urta iyo dhadhanka iyo muuqaalka waa khatar taasaa ugu adag waxaa ku soo xigta ta laba kamida laga helo laba kamida ta laga helaana waa khatar wuxuuna yihi labay uqeybsami nijaasada mutawasitada ta dhexdhexaadkii labay uqeybsami wlmutawasiatu nijaasada mutawasitadu tanqasimu way qeybsami calaa qismayni laba qaybood ayay uqeybsami cayniyatu mid aynu odhanayno waa cayniyo wa xukmiyatu iyo mid aynu odhanayno waa xukmiyo alcayniyatu nijaasada cayniyadu allatii ta weeyaan lahaa uu u sugan yahay lownun midab wa riixun iyo ur wa dacmun iyo dhadhan falaa budda waxaa lagama maarmaana min isaalati lownihaa midabkeega zuulin la zuuliyo ayaa lagama maarmaana wa riixihaa urteeda zuulin la zuuliyo ayaa lagama maarmaana ama la tirtiro wa dacmihaa dhadhankeega tirtirid la tirtiro ayaa lagama maarmaana waalxukmiyatu nijaasada xukmiyadiihina allatii waa nijaasada laa lowna midab una u sugnayn walaa riixa urna ayna u sugnayn walaa acmo dhadhanna lahaa iyada una sugnayn waa kaadi aan urna lahayn muuqaalna aan ka tegin see loo maydhi haddaba yakfiika waxa kugu filan jaryulmaai in biyaha lagu dareeriyo calayhaa dusheeda biyahaasaa un baa loogu dareerini dareerintaasaa kaa maydhaysa markaa biyihunbaasaa loogu dareerinaya xukmu lkhusaala khusaalada xukunkeegana sheekeenu wuu ka aamusaye waa mas'alo war badan u baahan khusaaladu kolka iyadana dib baynu u dhigan doonaa in sha allahu tacaala xukm alkhusaala kolkaa kutubta kale ayaynu isku dayi doonaa inaynu ku aragno halkaa nijaasooyinkii ayaa culima inoogu gebagabooday qeybtii kamid ka ahayd qeyb ka mida xaydka iyo caadada dhiigga xaydka iyo dhiigga caadada ayaa ugu dambeeya nijaasooyinka iyaga laftoodu nijaasooyinkay ku jira ila waa dhiiguune nijaasooyinkay ku jiraan axkaam kalena way la dheer yihiin axkaam kalena way la dheer yihiinoo xaydka iyo caadadu dumarkay ku gaar yihiin waa dumarka ayay u gaar yihiin haddaba axkaam bay leeyihiin gabadhii ayna soomaynin ama ayna salaadaynin maydhi uu ku waajibayo waxyaabo badan oo aan soo dhiganay oo ay la gaar yihiin baa jira haddaba waxaa laynaga baadhayaa xaydka waxaa laga baadhayaa saddex dhinac xaydka inta ugu yari waa intee xaydka inta qaalibka u ahi waa intee imise maalmood baa qaaliba xaydka uu gabadha ka socon karaa xaydka inta ugu ugu dheer tirada ugu dheer ee gabadha xayd uu ka iman karaana waa intee saddexdaa dhinac waxaynu arki doonaa kutubta kale ay noogu dari doonaan da'da ugu yaree gabadhu ay ku xayshaa waa intee da siniga siniga ay inantu xaydku uu kaga iman karo taana kutubta kale ayaa inoo sheegi doona laakiin inagu saddexdan qodob baan doonaynaa inaan aragno xayd maxaa ugu yar dhiigga xaydka ah maxaa ugu yar maxaa u badan oo dumarku inta badan ay helaan maxaa maxaan ku dhaha muddada ugu dheer ee xaydku uu socon karaa waa intee sheekeenu wuxuu yihi aqalulxayd xaydkani waa masder ficilka xaado ka yimid xaada yaxiidu xaydan haddii miimi laga dhigayana maxiid buu noqonayaa xaada yaxiidu xaydan haddaba xaydka waxaa la yidhaahdaa addam alkhaarij min farji اlmarأa xaala صixatihaa min gayri sabab اlwilaada walow xaamila cala laصaxi xayd waxaa loo yaqaanaa waa addamu waa dhiig kaadina ma aha saxrana ma aha dhareer kalena ma aha addamu waa dhiig waxaa xayd lo odhanayaa alkhaarij wuxuu ka soo baxaa min farji lmara gabadha farjigeega iyo cawradeeda horuu ka soo baxaa laakiin dabadeeda kama soo baxo waa min farji lmara xaala sixatiha iyadoo caafimaad qabta oo bar alle ka fayow buuna ka soo baxaa dhiiggaasi iyadoo caafimaada buu ka soo baxaa min ayri sababi wilaada min gayri sababi اlwilaada sababta dhalmada ah la-aanteedna wuu ka soo baxaa iyadoon dhalin ayuu dhiiggani soo baxaya walow xaamilan uurba ha lahaato cala alasaxi qowlka sixada badan walow gabadhu uurba ha haday hadday doonayso almustadra fii kuli fanin wuxuu qoray libaaxu ma cuno buu gabadhu markay caadada leedahay gabadh caado haduu libaax helo markuu sidaa u qaniino ayaa ugu dambaynaysa bay yidhaahdeen lagama yaabo waayo wa taariikhdii waxaa lagu arkay bay yidhaahdeen markii ay ka warramayeen libaax gabadh qaatay oo iskaga tegey isagoon dilin iskaga tegey markii la baadhayna ee carabtu ay tijaabooyin iyo waxyaabo badan ay u baadheenna waxaa la ogaaday libaaxani inuu labada dumaree wada socda tuu cunayaana ay tahay ay ahayd tu daahira tan una cunayninna uu ka tegayaana dee qadar alle ka sokow ay tahay tu caado leh almustadra fii kulli fanin sidaas ayuu ku qorayaa ilahay baa xaqiiqada og laakiin waxay sheegeen iyagu sidaasay sheegeen oo waxay yidhahdeen libaaxu ma cuno bay yidhahdeen gabadhu markay caadada leedahay aqalulxaydi xaydka inta ugu yari yowmun waa maalin iyo waleylatun habeen maalin iyo habeen horta xayd waxa ugu yar afar iyo labaatan saac gabadhu haddaba hadday saacad dhiig isku aragto shan iyo toban maalmood muddo ku dhowna ay wax kale arki weydo wixii dhiig ma ahayne gabadhu ha isbaadho arrin kaluu ahaa aqalulxaydi yowmun walayla maalin iyo habeen waa muddada ugu yar ee gabadhu ay dhiig caado a ah heli karto wa qaalibuhu dhiiggaa inta ugu badan situn waa lix maalmood ow sabcun amase waa toddoba maalmood dhiigga inta ugu dumarka inta ugu faraha badan waxay tirsadaan lix maalmood ama toddoba maalmood bay tirsadaan waa laga yaabaa inay dumarku ku kala duwanaadaanoo dumarka hadda joogaa inay tirsadaan saddex ama afarna way dhici kartaa laakiin lix ama toddoba ayaa dumarka khaalib u ahaa waxaa lagu helay xadiid sheegay ma jiro oon odhanayno maalin iyo habeen iyo xukunkan aynu ka qaadanaynaaye alistiqra waxa la yidhaha baa laga qaadanaya alistiqra waxa tixraac lagu sameeyey iyo tatabuc maxaanku idhaahdaa dumarka intuu caadadu ay ka soconayso wa agaruhu inta ugu badan ee caadadu ay gabadha ka timaadaana khamsata cashara yowman waa shan iyo toban dhanaarood bishii unbaa munaasafo lagu samaynayaa oo la odhanayaa inta oo dee shaygu haddii uu laba xukun yeesho waa loo qaybiyaa un wakhtigiisa kolka aynu eegno oo shan iyo tobanna aynu caado uga dhigno duhriguna waynoo iman doonaa saddexdaa qodob waxa ugu yar waa maalin iyo habeen waxa inta faraha badani waa lix dharaarood ama toddoba dharaarood inta ugu faraha badan wakhtigu ee inta ugu dheer muddada ugu dheere caado ay gabadh ka socon kartaana waa shan iyo toban maalmood lix iyo toban maalmood gabadhu hadday caado aragto lix iyo toban maalmood gabadhaa waxaa hayaa caado maahee salaadana ha tukato dhabar furan baa ku dhacay ama wax kalaa ku dhacaye cibaadooyinkeegii sida isku habayn kartana dib ha iskugu noqoto aqalulxaydi xaydka inta ugu yari yowmun waleyla waa maalin iyo habeen wa haalibuhu intiisa ugu faraha badanina situn waa lix aw sabcun ama waa toddoba waagaruhu muddadiisa ugu badan ama ugu dheerna waa khamsata cashara yowman shan iyo toban dharaarood oo bilayaalihaa maca layaalihaa habeenadeedii wadata duhrigana haddaba maxaa ugu yar aqalu duhri duhri inta ugu yari oo bayna alxaydatayni laba caado u dhaxeeya duhrigu hadduu laba caado kala dhex galo inta ugu yari waa khamsata cashara yowman sheekhu talow muxuu bayna alxaydatayni qodobkan u yidhi bayna alxaydatayni gabadhu hadday qaan gaadho hadday doonto duhriba m dee duhriga way iskaga jiri weligeed way iskaga jiri sanad bayna waxba arkayn hadday doonto haddayna caado hore jirin caadada dambe waxaa laga yaabaa inayna sanadba waxba arag iskaga jirto sheekhu kolkaa wuxuu soo qaatay bayn alxaydateyn duhriga ugu yar ee dhexdhexaa shan dharaarood weeyi waxaa laga keenay shan iyo tobankan dharaarood maadaamu xaydka agarkiisa aan shan iyo toban siinay bishana duhri iyo xayd ay wada dhex dhacaan bishii maxaa soo hadhay shan iyo toban baan caadadiisiinaye shan iyo tobanka soo hadhayna duhri baynu siini aqalu duhri duhriga inta ugu yar bayna alxaydotayni labada xayd udhaxeeya khamsata cashara yowman waa shan iyo toban dharaarood haddaba gabadhu iyadoo toban dharaarooduun caadadeedii hore ka soo moog toban dharaarooduun hadday kasoo moog tahay oo dhiig kale ay hesho dhiiggaa kale xayd miyaan ka dhigayna waa kama dhigayna xayd waa shan iyo toban baa ugu yaraadee duhriga shan iyo tobankiina ma gaadhin wagaalibuhu gaalibkiisu arbacatun wacishruuna yowman waa afar iyo labaatan dharaarood caadada haalibkeegu waa intee aalibka dahaarada baan doonaya duhriga haalibkiisu duhriga hablaha waxa haalib u ah afar iyo toban dharaarood waa haddii aynu ka dhigno xaydku intuu soconayo lix maalmood sow haalibka xaydka sita ama sabca kamaynaan dhigin waa haddaynu lix ka dhigno ow alaaatun wacishruuna ama duhriga qaalibkiisu waa saddex iyo dharaarood saddex dharaarood waa haddaan xaydka qaalibkiisa imise ka dhigno toddoba haddaynu ka dhigno ilan bishii baa la rabaa inay wada dhexdhacaane duhriga intee ugu badan intee leeg bay gabadhu daahir noqon kartaa muddada ugu dheer walaa xadda xad male liagarihi kiisa ugu badan ama weynankiisa duhriga inta ugu badani xadba male waxaa dhici karta gabadhan weligeedba sidii ilaahay u abuurayn caadaba arag waaba baabka nikaaxa way noo iman doontaayo ceebaha dumarka lagu celiyo ninku hadduu gabadh guursado oo qarni uu ku helo qarni cilladda qarniga la yidhaah gees ayuu ka helay halkii cawradeedoo gees uu ka soo baxay ama sadibaaba yimid oo cawradeediiba ilaahayba hilib kalaa soo biqlay oo daboolay oo ma jirto dee ceebo ayaa jirta gabadha ay inoo iman doonto ragga qaarkood baa yidhi war ceebaha dumarka lagu celiyo ma ku dari karnaa bay yidhaahdeen gabadhoon caado lahayn gabadh haddii aad guursato bilaa caado aan caadaba helin talow ciladaha ceebaha ma ku darnaa bay yidhaahdeen oo waa ceeb ma nidhaahnaa gabadhii ay yeelatay waa la cel ilan caadaba ma helayse miyaynu odhanayna ceeb eh, may ku dari mayno hala yaabina dumarku inta badan waxay xamliga iyo uurka qaadaan waa caadada dabadeed baa u badan odhan mayno mar kasta xilligaasay qaadaan laakiin caadada dabadeed baa u badan haddaba waxaynu ognahay dumarku sidaa fuqahadu isku weydiinayaan gabadh bilaa caada ah dumarku inay ilaahay wuxuu abuuri karaa gabadh aan caadaba helin waxaa laga yaabaa gabadhan sanad inay ka maqnaato caadadu waxaa laga yaabaa laba sano inay ka maqnaato hadday umunsho oo kale bal soo qaad dumarku way ku kala duwan yihiinba umulidda lafteeda gabadhu intay ilmaha yar nuujinayso dumarka qaarkoodna markaaba caadada way helaan oo iyagoo nuujinaya ayay caadada helaan inta badan waa kuwa uurka qaada iyagoo ilmihii nuujinaya qaarkoodna intuu ilmahaasi jaqayaba waxaa laga yaabaa inayna wax caado ay helaanba inayna jirin aqalu duhri duhriga inta ugu yar baynaalxaydatayni labada xayd u dhaxeeyaa khamsata cashara yowman waa shan iyo toban dharaarood wa qaalibuhu qaalibkiisuna arbacatu wacishruuna yowman waa afar iyo labaatan dharaarood ow alaaatu wacishruuna yowman waa saddex iyo labaatan dharaarood walaa xadda xadna liagarihi badankiisa uguma aha halkaasi waa caadadii nifaaska bal ka warrama dhiigga dhalmada nifaaska markaynu dhiiggaa dhalmada aynu isna ka hadlayno aqalu nifaasi nifaaska inta ugu yari majatun waa dhibic maja waa dhibic ama tufid in yar oo gobo ka soo tidhaahda firjiga ayaa la odhanayaa waxa wey waa waa aqalu nifaas gobo qura hadday ka tidha waa waa nifaas aqalu nifaasi maja wa haalibuhu nifaaska inta ugu faraha badanina haalibkiisuna arbacuuna yowman waa afartan maalmood nifaaska arbacuun baa ugu badan afartan maalmood buu nifaasku iska noqonaya waa halkan aynu ka nidhaa dumarku way afartan baxayaan halkaynu ka nidhaa weeye arbacuuna yowman afartan maalmood waa afartan bixii wa agaruhu inta ugu badan ee dhiiggaa nifaasku uu gabadha ka iman karaana situuna yowman waa lixdan lixdan maalmood ayay gabadhu dhiiggaa nifaaska ah heli kartaa oo dhiiggaasi uu ka socon karaa culima halkaa waxaa inoogu dhammaaday qaybtii dahaarada ayaa halkaa inoogu dhammaatay salaadii ayaa inoogu xiga in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam